alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى اllahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed qala almualifuun xafid allahu axyaءahum wraxima amwaatahum tasaruf الraawi fii naqlihi lilkhabr raawigu tasarufka uu ku tasarufo oo marba uu lafdi isticmaalo fii naqlihi lilkhabari guurintiisa uu soo guurinayo oo soo raraayo lilkhabari khabarka soo raraayo hada mabxahu wa maxaluh lilraawi fii kayfiyati naqlihi lilkhabari axwaalun arbac raawiga waxaa u sugnaatay rarista qaabkeeda uu u soo raraayo lilkhabari khabarka u soo raraayo axwaalun arbac xaalado afar ah أولا an yarwiyahu bاlafظ اladii samع inuu soo weriyo bilafdi odhaahdii uu ku soo weriyo aladii samica kii uu maqlay uu ku soo weriyo wa hadihi alxaalatu hiya alaslu fi اriwaaya xaaladdan iyada asal u ah werinta wax la soo werinayo wa hiya afضalu axwaalih xaaladihiisana waa ta ugu mudane ugu fiican haaniya an yarwiyahu bimacnaah inuu ku soo wariyo macnihii khabarka ama xadiidka uu ku soo wariyo oo lafdigii ma sheegaayo laakiin macnihii buu sheegaya wa hadihi alxaalatu laa tajuuzu ila licaarifin bimadluulaati alalfaadi wa bima yuxiilu almacaani xaaladdanna uma bannaana ilaa licaarifin bimadluulaati alalfaadi mid garanaya erayadu waxay ku tusinayaan iyo macaanidooda mid garanaya mooyaane mid kale uma bannaana wa bimaa yuxiilu almacaani iyo waxa macnayaasha beddelaya mid garanaya mooyaane mid kale uma bannaana haaliثan an yaxdifa bacda lafdi اlkhabari waa inuu markaa xadfo oo jaro lafdigii xadiiska wax ka mida ayuu jarayaa waxna waa sheegayaa wa hada mamnuucu ida kana almaxduufu lahu tacalluqu bilmadkuur wa hada mamnuucun ka waa la manciyo waa la diiday ida kaana almaxduufu lahu tacalluqu bilmadkuur hadduu yahay ka la xadfay mid xidhiidh la leh kan la sheegay mamnuuc weeye oo lama xadfi karo laa idaa lam yakun lahu tacalluqun mamnuuc ma aha haddii tacalluq aanu la lahayn oo ka la sheegay aanu ku xidhnayn ka la xadfay haddaanu ku xidhnayn mamnuuc ma aho waa la jari karaa wa kaiiru min asalafi salaka hadihi ariiqata fاqtasara calى الriwaayaةi calى qadri اlxaajaةi اlmustadali calayha in badan oo salafka ka midi waxay mareen hadihi طariiqata waddadan bay mareen ikhtisaarka ah oo fاqtasara wuxuu ku gaabsaday fi الriwaayaةi calى qadri اlxaajaةi اlmustadali calayha werinta wax la warinaayo xadiis la warinayo gudihiisa gudaheeda wuxuu ku gaabsaday baahida qadarkeedu ku gaabsaday baahidaasoo loo deliishanayo xadiidka qadarka markaa uu uga baahan yahay inuu istishaado ama deliishado qadarkaa inuu sheego ayuu ku gaabsado xadiidka inuu wada sheego iskuma laasimin walaa siyama fi laxaadiisi aطawiila haniyadu wax la midi jirin oo ka sii xag jira ama ka duwan axaadiista dhaadheer axaadiista dhaadheer waxay ku samayn jireen in badan oo selafka ka midi ikhtisaar bay ku samayn jireen oo xadiiskii inay qayb sheegaan muraadka ay rabaan ee ay u deliishanayaan inay u sheegaan iyagoo intii kale aan sheegin way samayn jireen an yaziida fi اlkhabri calى ma samicahu min الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam xaaladda afraad waa inuu ku kordhiyo khabarka ama xadiiska ayuu ku kordhinayaa calaa maa samicahu min annabiyi sala allahu aleyh wasalam qadarka uu nebiga ka maqlay sala allahu aleyh wasalam buu in ku daraya wa hada jaa'izun kaasina waa bannaan tahay إذا كان ما زاده يتضمن بيان سبب الحadيiث يعني hadduu yahay ka uu ziyaadiyey ee xadiiska ku daray mid koobsanaya xadiiska sababtiisii caddaynta la caddaynaayo uu koobsanayo aw tafsiira macnaah ama macnihiisii in la fasiro oo la caddeeyo uu koobsanayo way bannaan tahay ziyaadadaas oo ziyaada litafsiil iyo siyaada markaa ziyaada lisababi alxadiid sababi wuruudi alxadiis xadiisku sababtuu u soo arooray sheegista la sheegaayo in lagu sii daro ama alfaad ku jirta oo hariiba ama adag inuu fasiro inuu ku daro way bannaan tahay laakiin bisharطi an yubayina maa zaadahu laakiin waxay ku bannaan tahay xidhis lagu xidhaayo oo lagu shardinayo yani daraaddeed bay ku bannaan tahay inuu caddeeyo kuu markaa ziyaadiyey xataa yafhama asaamicu annahu laysa min kalaami الnabiyi salى اllahu aleyh wasalam si uu u fahmo ka maqlayaa qadarkan uu raawigu ziyaadiyey inaanu xadiiska nebiga salى اllahu aleyh wasalam inaanu ka mid ahayn oo idraajkii ayuu ka ixtiraazayaa oo xadiidkii nebiga sala allahu aleyh wasalam inaan wax kale ku darsamin ayuu markaa u caddaynaya marka haddii waxa weeye shardigaasi la socdo oo u bayaamiyo o caddeeyo yacni qadarka uu ku siyaadiyey ee hadalkiisa ah hadduu caddeeyo faa'iidadaa gaarkiina ay ku jirto ama ay tahay bayaanu sababi wuruudi alxadiis ama ay tahay waxa uu ziyaadinayaa tafsiiru lmacna yani dhibi kuma sugnaa labadaa shardi haddii meesha ay yaaliin waxay mashaayikhdu tilmaameen werinta xadiiska la warinayo raawigu tacaabiir iyo erayo kala duwan ayuu ku wariyaa oo isticmaalaa marka afar xaaladood oo kala duwan ama afar markaa siyood bay dhacdaa in xadiidka loo soo wariyo mar waxaa loo soo wariyaa lafdigii uu maqlay raawigu ayuu siduu u maqlay sheegayaa isagaan lafdigii waxba ka beddelin lafdi kaloo la macno ana aan keenin waxba aan ku ziyaadin waxba aan ka dhimin macno aan ku werin taas iyadu ishkaal ma leh asalna yadaa riwaayada u ah nadara allahu imra'an samica maqaalatii fawacaaha faaddaaha kamaa samicaha marka kamaa samicahaa waxay keensanaysaa waa in lafdigii lagu wariyaa oo aan xataa riwaaya bilmacnaa lagu samayn marka iyadaa asal u ah riwaayada waana xaaladda ugu mudan xadiiskaasina waa sheegay xaaladda labaad waa tay culammadu yidhaahdaan alriwaayatu bilmacna raawigii xadiiskii wuxuu ku warinayaa macnaha ayuu ku warinaya lafdigii kuma warinaayo laakiin macnaha ayuu ku warinaya xaaladda caynkaasa khilaaf baa ku jiro bacdu ahli cilmi waa diidan yihiin oo waxay leeyihiin alriwaaya bilmacna ma banaana ilaaqan bay u diidayaan oo waxay yidhaahdeen xadiidku wuxuu sheegayaa in loo weriyo lafdigii lagu wariyo nadar allahu mra'an samica maqaalatii fawacaaha faaddaaha kama samicaha laakiin sida saxiixee jamaahiirta culammadu ay qabaan waxay tahay alriwaaya bilmacna inay bannaan tahay laakiin waxay u bannaan tahay cid waxa weeye caarif ah oo garanaysa oo caarifin bimadluulaati alalfaad wa bima yuxiilu almacaani yani ruux marka ama faqiih ah oo macaanidii iyo alfaadda iyo garanaya waxyaalahay ku tusinayaan iyo waxa macnaha bedelaya iyo farqiga yani tarkiib iyo tarkiib u dhaxeeya kala sooci kara oo yani macnahay ku kala duwan yihiin garan kara marka ruuxa caarifka ah ee sidaas ah riwaaya bilmacnaa waa samayn karaa laakiin kii aan garanayninee faqiiha isagoo aan ahayn caarif bimadluulaati alalfaadi wa bima yuxiilu lmacaani aan ahayn isagu riwaaya bilmacnaa inuu sameeyo ma aha waayo waxaa dhici karta inuu is yidhahdo macnaha ku weri oo macnaha alfaaduu ka cabiray macnihii macno ka duwan ama qaasir ka ah ama farqi u dhaxeeyo ka duwan inuu cabiro dabeed macnihii iyo macnahani ay kala duwanaadaan macnaha alfaaduu ku bedeley iyo alfaadda markaa markii hore la cabiray macnahay ku tusinayso inay kala duwanaadaan baa dhici karta marka tan noocaas iyadu markaa ma bannaana marka bisharti waa inuu yahay ruux caarif ah shardiga labaad waxaa kaloo culammada qaarkood ay u shardiyeen saxiixna ah waa in xadiidku aanu ku saabsanayn waxyaalaha adkaarta ee tacabudiyaadka looga jeedo ee alfaadda lagu cibaadaysanayo hadduu tacabudi yaho alfaaddaa lagu cibaadaysanayo alfaaddii lama bedeli karo xadiiskii bara ee saxiixa ku soo arooraa ku tusinaya ee dikriga hurdada ku saabsanaa waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay qofku markuu seexanaayo inuu dikrigan hurdada akhriyo dikriga waxaa ku jiray waa xadiiskii macruufka ahaa ee tilmaamayey aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladii arsalta yani xadiidka qadarkaas ayaa ku jiray bara ibnu caazib wuxuu yidhi nebiga sala allahu aleyh wasalam aanu agtiisa joogaan xadiiskii ku celceliyey mawdicu shaahid keliyaynu ku kaaftoonna yani ishaarada maadaama xadiiska la garanayo dalabatulcilmigu ay yani wada garanayaan markaan xadiiskii ku celceliyey anoo doonaya inaan markaa xasuusto bimacnaa xafido ayaan waxaan idhi buu yidhi aamantu bikitaabika aladii anzalta wabirasuulika aladii arsalta wabinabiyikan waxaan ku bedelay wabirasuulika aladii arsalta markaasaa nebigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi qul wabinabiyika aladii arsalta marka lafdiga nebi sal allahu aleyh wasalam in nebigu sal allahu aleyh wasalam rasuul lagu bedelo oo baraa ku bedelo waa diidey marka waxay ku tusinaysaa wixii adkaar ku saabsan inaan markaa takhyiir lagu samayn karin ee lafdiga soo arooray keliya la isticmaalayo oo la sheegayo marka waa inaan u ahayn wax markaa adkaar oo bimacnaa tacabudiyaad oo alfaaddiisa lanagu laynaga dalbay inaynu ku cibaadaysano ee hadduu yahay mima tucibidna bilafdi waxyaalihii markaa laynaga rabay alfaadooda iyo ereyadooda inaynu ku cibaadaysanno laynaga dalbayo laynaga rabay hadduu yahay tasaruf lagu samayn kari maayo oo riwaaya bilmacnaa laguma samayn karo taasi waa waadix marka labadaa shartaa loo shardinaya bacdu ahlicilmi waxay ku dareen shardi saddexaad shardiga saddexaad waxay tahay jawaamicu alakhbaar waa inaanu ahayn oo xadiisku hadduu yahay axaadiista yani nebiga sala allahu alayh wasalam alfaadda kooban uu cabiro macaani badanna uu uga jeedo lama keeni karo alfaad kale oo sidaa u kooban oo macaanidaa wada gudanaysa lama keeni karo waayo khasaa'ista rasuulka sala allahu alayh wasalam bay ka mid ahaatay in jawaamicu alakhbaar la siiyo oo wuxuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam yani uutiitu jawaamica alkelim waxaa lay siiyey kelmadaha alfaadooda iyo erayadoodu kooban tahay macaani badanna kulminaayo jawaamicda ah marka maadaama khasaa'ista rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay ka mid tahay in jawaamiculkelim la siiyey yani axaadiista jawaamiculkelimka ah alfaad saasoo kale u kooban oo macnihii wada gudanaysa lama helaayo saas aawoodee bacdu ahli cilmi shardigaana waa ku dareen calaa kulli xaal haddii waxa weeye shardiyadaasi dhammaystiran yihiin riwaaya bilmacnaa waa la samayn karaa waa se laga fiican yahay waxaynay samayn jireen bacdu selef hadday riwaaya bilmacnaa ay sameeyaan inay wax ku dareensiinayaa in macnihii ay ku wariyeen inay markaa raaciyaan saas oo kale ayay samayn jireen ama naxwahu ama milahu ama yani marka aw naxwahu yani saasoo kale ay cabiraan haalibanna waxay isku dayi jireen in badanoo selafka ka midi inay lafdigun ku wariyaan saas aawadeeda hadday isku qabtaan laba eray oo isku macno ah waxay odhan jireen saasuu yidhi ama saasuu yidhi aw kada taasi waa siday taxariga ugu samayn jireen ee ugu dadaali jireen lafdiga xadiiska loogu soo wariyey inay markaa ku wariyaan ay ugu dadaali jireen marka calaa kulli xaal jamaahiirta culammadu waxay qabaan inay bannaan tahay riwaaya bilmacna lakin bi hadihi shuruud ayay ku bannaan tahay xaaladda hore inay fadli badan tahayna shaki kuma sugnaa xaaladda kale ee saddexaad waa in xadiiskii taqطiic lagu sameeyo waxay culamada qaar ka cabiraan taqطiicu اlxadiiث ama ikhtisaaru اlxadiiث taasi waxay tahay xadiiskii baa qayb ka mida la sheegayaa qaybna waa laga tegayaa kayfiyada caynkaasi ma bannaan tahay mise ma bannaana bacdu ahlicilmi waa diideen kayfiyadaas oo waxay yidhaahdeen xadiiska in taqطiic lagu sameeyo ma aha ma ikhtisaar lagu sameeyo ee xadiisku isagoo dhan walow haba dheeraado waa in la wada taxaayo la sheegaa bacdi baa sidaa maray laakiin jamaahiirta culammadu siday mareen saxiixana ahi waxay tahay xadiidka in taqdiic lagu sameeyo la kala gooyaa oo qayb la sheegaa qaybna laga tagaa ikhtisaaran waa bannaan tahay laakiin waxay ku bannaan tahay bishardi qadarka la xadfayaa iyo qadarka la sheegaya macnaahaan waa inayna isku xidhnayn ee haddii qadarka la sheegay iyo qadarka la xadfay macno ahaan isku xidhan tahay oo maala yani waa istisna waa mustasne iyo mustasnaa minhu iyo kaley kale yihiin waxbaa la sheegay ilaa kada ilaa kada lama xadfi karo waayo hadalka hore ee la sheegay istisnaaga ka dambeeya wuu ku tacalluqaa istisnaagii haddii la jarana macno faasida meeshii ka soo baxayo aan loo jeedin marka tan noocaasoo kale ah lama samayn karo in markaa la xadfo yani waxa weeye in baa caam ah ina waxa weeye waa mukhasisaadkii mutasilka ah oo kale ama haayadii ama istisnaagii ama waxyaalaha la midka ah tan noocaasoo kale a ah markaa lama xadfi karo marka macno ahaan hadduu ugu xidhan yahay oo haddii la xadfay macnaha ka soo baxaya ka imanaya iyo haddii qadarkaa la raacin lahaa macnaha ka imanaya ay kala duwanaan karaan ma noqonayso inay bannaanaanayso xadfiga ama ikhtisaarkaasi inuu bannaan yahy laakiin haddii kaloo macno ahaan ayna isku xidhnayn waa jumlooyin mustaqil ay kale yihiin oo qadarka la xadfayna waa jumlo kaloo mustaqil oo yani markaa hadal kale iyo mawduuc kale ku saabsan qadarka la sheegayna macno kale ay ku saabsan tahay kan laba masala buu sheegaya xadiiska masaa'il kala duwan baa lagu kulmiyey marka in masaladan la sheego ta kale aan la raacinin way bannaan tahay ama masalada dambe la sheegoo yani masalada hore aan la raacin way bannaan tahay salafka markaa in badan oo ka midina waa samayn jireen waana sida alimaamu albukhaari saxiixiisa uu ku sameeyo waayo axaadiis dhaadheer buu taqdiic ku sameeyaa oo marba abwaabta uu joogo qadarka ka khuseeya ayuu soo qaataa inuu wax ka xadfayna waxba ma tilmaamo oo ishaare kuma sameeyo imaamulbukhaari saniica waa sameeya bikhilaafi saxiixi muslim yani imaam muslim yani saa waa ka duwan yahay xadiisku isagoo dheer ayuu markaa isagu haaliban soo arooriyaa laakiin bukhaari taqdiicu waa ku badan yahay bukhaari taqdiica xadiiska uu googooyaa waa ku badan yahay marka xaajaduna waa keensanaysaayo axaadiista dhaadheer in la kala jaro yacni qadarka xaaje ahaan loogu baahan yahay la sheego yacni markaa waxay tahay miday xaajadu keensanaysa weeyi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxyaalaha aynay u bannaanaanayn in la kala gooyo waxa weeye xadiiskii ruwaadda qaarkood markay sheegaan qadarka markaa qadar ka mida ay sheegaan oo inta kale ayna sheegin oo ha dhow la arko xadiidkii oo ziyaada la socoto waxaa dhici karta ruwaad badani intan horun inay weelaysay haddii la helo raawi yanii xadiidkii oo dhammaystiran wada weeleeyey waxaa laga yaabaa in la yidhahdo xadiis bay soo wada wariyeenoo kan baa ziyaado ku daray halkaana waxaa imanaysaa ziyaadada noocani yani armaa shuduud ku jira yani waxa weeye ziyaadadan armay tahay ziyaada shaadda qaacidada markaa mashhuurka ah ee caanka ah ee muta'akhiriinta agtoodana muqararka ka noqotay ee culamo badanna ku camal faleen oo ah in ziyaadada loo eegaayo inay munaafiye tahay iyo inaynay munaafiye ahayn bacdu salaf qaacidada noocaasa ama shardiga noocaasa ma isticmaali jirin laakiin waagii dambe waxay noqotay yani markaa mid muqarara oo ay ku istiqraartay inay culammadu markaysagaa ka eegaan munaafiye miyay tahay mise maaha sida ibnu xajar wakhayru ay markaysaga markaa tilmaameen laakiin bacdu salaf waxay samayn jireen iyagaan kala eegin ziyaadadu inay munaafiye tahay iyo inay munaafiye ahayn bimacnaa qadarka raawigu ziyaadiyey qadarka markaa uu raawiga kala sheegay miyay ka hor imanaysaa oo liddi ku tahay mise waa waafaqaysa iyadaan taa aynay kala eegin inay eegi jireen yaa siqannimo badan oo cidda siqannimada badan ay arjixi jireen ama munaafiye ha noqoto ama yaynay ahaan bacd almucaasiriin ama bacd alculamaai almucaasiriinna waxay yidhaahdeen bal hadda ziyaadada aan la kulmi karin ay culammadii selafka in badanoo ka midi ay shuduud ku xukumeen ee haddana markaa aan la jamcismi karin qadarka la sheegay waa tiey ya yani waxaad arkaysaa bacd اla'ima oo yani muطlaq la qaydaayo ama waxa weeye caam la khasisaayo ama markaa mas'alo kale oo yani markaa ka duwan iyadoo markaysagaa la sheegay bacdu ahlicilmi ay odhanayaan waa shaaddo bacday aqbalayaana ay jiraan imaam muslim saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey waidaa qara'a faansituu bacdu ala'immati alxufaad oo selafka ka midi ziyaadada waidaa qara'a faansituu imaamku hadduu akhriyo qiraa'ada bimacnaa qira'a jahriya faansituu aamusa yani ziyaada munaafiya ma aha marka qaacidadaa lagu socdo haddana waxaad arkaysaa bacdu a'immati salaf xufaaddii hore qaar ka mid ah odhanaya ziyaadadaasi waa shaadda odhanaya ayaad markaa helaysa calى sabiil mihaal xadiidkii markaa zakaatulfitriga ku saabsanaa waxaa markaa ziyaadaa soo aroortay min almuslimiin farada rasul lahi sal allahu alay slm zakaata alfitri markaasaa ciddii laga waajibiye o dhan baa la sheegay min almuslimiin ziyaadadaah ziyaadadaas haddii qaacidada lagu socdo munaafiye ma waxaad arkaysa bacdula'ima odhanaysa ziyaadadaasi waa shaaddo yani bacdi aqbalay oo ziyaada min asiqa waa maqbuulo ah ka dhigayna yani waa macruufa iyadu ishkaal ma leh ayaad markaa arkaysa waxaad arkaysaa masalan wa turbatuhaa tahuuran jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran ziyaadaa soo aroortay odhanaysa wa turbatuhaa tahuuran ziyaadadaasi munaafiye maaha haddana iyadanay munaafiye ahayn waxaad arkaysaa bacdu ala'imati alxufaad oo selafka ka mida oo odhanaysa ziyaadadaas waa shaado yacni saasoo kale odhanaysa calaa kulli xaal haddii xadiiskii yani qayb la sheego qaybna la xadfo waxaa markaa dhici karta hadhow raawiga wada dhammaystiray in la yidhaahdo qaacidada culammada qaarkood oo xufaaddii selafka ka miday ay ku socon jireen waa inay munaafiye iyo hayru munaafiye aynay ziyaadada u eegi jirin ay eegi jireen iyaa siqanimo badan ma in la ziyaadiyo mise in la xadfo ayaana arjax ah yacni markaa ta arjaxi waa tee iyadoo sidaa loo eegaayo qadar xadiiskii ka mida markaa in bacdi daciifiyaan baa ka iman karta marka si aan taasi u dhicin waa inaan marka horeba la yidhaahdo ikhtisaar ama taqtiic laguma samayn karo tacliilka culamada qaarkood ay markaysa markaa ishaaraan ama ay tilmaamaan almuhim sida laakiin saxiixi waxay tahay jamaahiirta culammaduna ay mareen waa in taqdiica xadiidka la taqdiiciyaa ay bannaan tahay mar haddii waxa weeye bishardi qadarka la sheegay macno ahaan aanu ugu xidhnayn qadarka la xadfay oo macno faasidi meeshii aanu ka iman karin Eh, taqdiic ama ikhtisaar waa lagu samayn karaa markaas laakiin macnahaan hadday isku xidhan yihiin oo macno faasidi meeshii ka dhalan karo yada biitifaaq in taqdiic lagu sameeyo yadu ma bannaano waa mid la isla ogoliyey xaaladda afraad waxay tahay waa inuu khabarkii ama xadiiskii qadarku maqlay wax ku kordhiyo waxbuu ku dara daristaa wax lagu darayaa way bannaan tahay bisharti inuu caddeeyo inuu wax ku ziyaadiyey faa'iidana ay ku jirto darista lagu daraa labadaa sharti haddii la helo in xadiiskii wax lagu ziyaadiyaa waa bannaanta oo qadarka la ziyaadinayaa wuxuu koobsanayaa sabab wuruud alxadiis sida aayaadka qur'aanka qaarkood u leeyihiin asbaabu nuzuul ay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam qayb ka midna u leedahay asbaabay ku soo aroortay asbaabu wuruudi alxadiis baa la yidhaahdaa sida asbaabu nuzuuli alaaya loo yidhaahdo kutubo gaaroo laga allifayna waa jiraan sida asbaab nuzuulka qur'aanka kutubo looga allifoo loo gaar yeelay ayaa axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam asbaabtay ku soo arooreen kutub laga alifay oo laga qoray oo fanni gaara ayay markaa tahay asbaab wuruudulxadiis marka haddii waxa weeye sababtuu xadiidku ku soo arooray hadduu caddaynta la caddaynayo koobsanayo ama macnaha xadiidka in la fasiro ama alfaadda hariibkee ku jirta in la fasiro hadduu koobsanayo hadalka lagu ziyaadinaya in lagu ziyaadiyaa waa bannaanta laakiin bishardi waxaa lagu sixirayaa waa in la caddeeyaa in qadarkaasi ziyaado yahay si hadalkii nebiga sala allahu aleyh wasalam aan ugu qaldamin oo ugu dheehgelin aan ugu dheehgelin oo loogu darin hadalka nebiga sala allahu aleyh wasalam oo aanu u noqon mudraj waa in saa loo caddeeya labadaa shardi hadday meesha ku jiraan oo faaidana sidaa ugu jirto lana caddeeyo waa bannaantahay ziyaadadaasi haddii kale ma bannaana ashuruuط almuctabaratu fi raawi shuruudda la ictibaarinayo la tixgelinayo raawiga lagu tixgelinayo ama loo eegaayo ba halkana lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya yushtaradu waa la shardiyaa fi raawi waxaa loo shardiyaa raawiga arbacatu shuruuطin afar shardaa loo shardiyaa arbacatu shuruud afar shardaa loo shardiyaa awala alislaamu waxaa loo shardiyaa marka ugu horaysa islaamnimo falkaafiru gaalkii laa tuqbalu riwaayatuhu la aqbali maayo wuxuu soo wariyey oo riwaaya waa masderoo looga jeedo mafcuul yani kuu soo wariye la aqbali maayo liannahu muttahamun fi ddiin waa mid la tuhmaystay diintiisa oo laga shakisan yahay diin ahaantiisa aan lagu kalsoonayn ilaa idaa taxamala fii kufrihi wa addaa bacda islaamih waxaa laga reebayaa inaan la aqbalayn laga reebayaa oo ay noqonaysaa in la aqbalaayo marka uu xambaaro <clears throat> marka uu xambaaro oo qaato xadiiska xaaladdu gaalnimada ku sugnaa wa addaa bacda islaamihi uuna xadiiskii guto oo sheego oo weriyo markuu islaamay dabadeed kamaa fii qisati abi sufyaana maca hiraqla yacni sida ku sugan qisada abi sufyaan hiraqle la jirkiisa hiraqla waa boqorkii markaa ruum waa boqorkii ruum ayuu hiraqla ahaa asmaada acaajimtae cajamta carabtu waxay yidhaahdeen awsaanta luqada carbeed wasni ka mida la waafajiyaa oo iminka hiraqla ma odhanayaan hirqal ee laba wasni bay mid waafajiyaan oo ay yidhaahdaan labaduba waa bannaan tahay in la yidhaahdo waa calaa wasni dimashqa oo xarafka hore la hoos dhigo ka labaad la kor dhigo ka saddexaad la reebo dimashqa iyo hiraqla wejiga labaad waxa weeyaan waa in la yhaha waa calaa wasni khindif oo calaa wasni khindifin ayuu markaa ku imanaya oo ay noqonayso xarafka koowaad iyo ka saddexaad ayaa labadaba la hoos dhigaya ka koowaad iyo ka saddexaad baa labadaba la hoos dhigayaa ka labaadna waa la reebaya marka calaa wasni hirqila ama hiraqla labada wejiba waa sheegaan yani kutubta luqaduna saas yadaabay u tilmaamayan in labadaasi waa ku bannaanya waxaan filayaa mukhtaaru saxaaxa laftiisu inuu labadaba qorayo marka gaalkii gaalnimadiisii xadiisuu maqlay iyo qiso u maqlay oo uu gaalnimadii ku xambaaray oo ku weeleeyey markuu islaamo dabadeed hadduu soo wariyo waa la aqbalaya oo islaamnimada waxaa loo shartinayaa cinda aladaa la cinda ataxamul marka la gudanayo oo la warinaayo oo la sheegayaa loo shartinayaa islaamnimo laakiin markuu xambaarayay oo maqlaayey looma shartinayo abu sufyaan xadiiska uu soo wariyey ee hiraqla ku saabsan yani wakhtiganuu markaa xadiiska xambaaraya ee maqlaya ee weelaynaya waa markuu gaalka ahaa laakiin wuxuu weriyey waa dambe markuu islaamay dabadeed buu weriyey marka tan noocaasoo kale waxay tahay mid waxa weeye markaa bannaan weeye ila ida taxamala fii kufrihi wa bacda islaamihi kama fii qisati abi sufyaana maca hiraqla ثانيا التكليف وقت الأdاء waxaa kaloo loo sharطiyaa marka labaad kalifaad baa loo sharطiyaa uu mukalaf yahay wakhtiguu gudanayo oo riwaayada warinayo falaa tuqbalu riwaayaة sabiyi la aqbali maayo sabigu wuxuu soo wariyey la aqbali maayo wamaa samicahu wuxuu markaa maqlay sabigu fi sigari markuu yaraa uu maqlay bacda tamyiizi uu waxna kala gartay dabadeed uu maqlay uuse yaraa wa addaahu uu gutay oo weriyey bacda albuluuqi markuu qaan gaadhay dabadeed maqbuulu mid la aqbalayo weeyi waxaa loo aqbalayaa liijmaaci asaxaabati radia allahu canhum saxaabadu waafaqay isku waafaqeen calaa qabuuli riwaayati asaakir asaxaaba saxaabadii yaryarayd ee bimacnaa da'doodu yarayd riwaayadoodii aqbalaadda la aqbalay ay saxaabadu ku ijmaaceen ka bni cabbaasin sida cabdullaahi bnu cabbaas wa bni zubayr iyo cabdullaahi bni zubayr wa maxmuud ibni rabiici iyo maxmuud ibni rabiic waalxasani waalxusayni wa naxwihim saxaabadaas da'doodu waa yaryaray wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam da'doodu waa yaray maxmuud ibnu rabiic baana ugu da'yaraa oo markuu nebigu sala allahu alayh wasalam dhintay wuxuu ahaa shan jir buu ahaa wuxuu yidhi acqilu min rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam eh, majatan majaha fii wajhi xaaladdii nebiga waxaan ka weelaynaya oo ka garanaya waxa weeye waa biyo nebigu sala allahu alayh wasalam afka intuu ku qabtay wejiga igaga tufay intaasaan ka garanayaa buuri intaas ayaan ka garanayaa buuri culammadu waa ka wariyeen intii ya wa kadalika axaadiista kale ee uu ka warinaayo saxaabada markaa qaarkood uu ka maqlay isagoo da'diisu yar tahay waa aqbaleen marka waxaa la eegayaa marka la gudanayo oo xadiiskii la warinayo ruuxii takliif inuu ku sugan yahay iyo in kale taasaa la eegaya sabigii mumayiska ahaa sabinimadiisa wuxuu maqlay laakiin uu warinayo oo gudanaayo isagoo oo mukallafa waa mid la aqbalaya weeyi saxaabadaa da'doodu yaryaraydna cid saxaabada ka mida oo axaadiistoodii caalaqday ama radiday ama tidhi markaa wakhtigii nebiga qaangaadh may ahayn sidaas aawadeed la aqbali maayo ma jiraan maadaama ay sidaas tahay ijmaaca saxaabada loo cuskanayaa sabigii mumayiska ahaa wuxuu maqlay sabinimadiisaa ku maqlay bacda tamyiiz laakiin uu gutay isagoo qaangaadha in la aqbalaayo ha yeeshe isagoo sabiya inuu wax weriyo yacni lama aqbalayo oo waxba laga qaadan maayo markaas waayo xaddu takliif kuma sugna waa marfuucu lqalam wa can isabiyi xataa yaxtalima marka uu marfuucu lqalam yahay mid waxa weeye wax laga taxamulayo markaa laga qaadanaya ma waxaa la mida shahaadaadka ayaa la mid a oo baabka riwaayada iyo baabka shahaadadu waxna waa iskaga mid waxna waa ku kala duwan yihiin furuuq bay ahlucilmigu sheegaan ay ku kala duwan yihiin yani shahaadada iyo riwaayada oo masaa'il lagu kala farqina ay tacdaadiyaan ahlucilmiga qaarkood wax badan ay soo naqliyeen marka iskaga mid bay ka yihiin sabigii mumayiska ahaa wixii sabinimadiisaas u taxamulay laakiin isagoo qaangaada oo mukallafa yacni uu gutay markaa taxamulaysay sabi baad ahayd lagu caalaqi maayo mar hadduu mumayis ahaa wakhtigan uu gudanayana uu yahay mid qaangaada waxay noqonaysaa maqbuul bay noqonaysaa shahaadadaasina sida riwaayadaba loo aqbalaayo yacni ayaa markaa shahaadadana loo aqbalaya laakiin sabinimo inuu ku guto hadday riwaayo tahay iyo hadday shahaado tahay midnaba la aqbali maayo bacdu ahlicilmi baa yidhi shahaadada sibyaanta dhexdooda ku saabsan inta aynay kala tafaraaruqin oo kala tegin wixii dhacay ee iyaga dhexdooda ka dhacay waa la aqbalayaa bacdu ahlicilmi baa saa yidhi oo waxay yidhahdeen haaliban dee carruurtii cid kale lama joogto yagaa isla gaar noqda marka inta waxa weeye aynay kala tegin haddii markaa la weydiiyo waxyaalaha waa dhici kartaa bay yidhahdeen in la aqbalo waa markaa ijtihaad ahlucilmiga qaarkood ay sidaa ugu ijtihaadeen laakiin waxa weeye deliil markaa cadoo sheegaya lama hayo haaliثan alcadaala waxaa loo shardiyaa raawigii cadaalad baa loo shardiyaa waa inuu cadli yahay falaa tuqbalu riwaayat lfaasiqi la aqbali maayo faasiqa riwaayadiis wa qiila waxaa la yidhi ila almuta'awila waxaa laga reebayaa faasiqa riwaayadiisa inaan la aqbalayn kii muta'awilka ahaa baa laga reebaya idaa lam yakun daaciyatan ilaa bidcati haddaanu ahayn mid haddaanu ahayn mid bidcadiisa daaci ku ah haddaanu ahayn muta'awilkii waa la aqbalaya bimacnaa mubtadicii nooc ta'awula ku sugan oo waxbaa laga yaabaa inuu marka awisho walow yaanu saa'iqba ahaane ta'wiilkaasi yaanu saa'iqba ahaane marka hadduu daaci ku yahay bidcadiisa yani lama aqbalay shardigani wuxuu tilmaamayaa raawiga in loo shardiyo cadaalad oo faasiqa riwaayadiisii aan la aqbalayn inaan faasiqa riwaayadiisii la aqbalaynna waxaa laga deliishanayaa qowluhu tacaala in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu faasiq hadduu war idinla yimaado fatabayanuu iska caddaysta qiraa'ada kale sabcigiina waxa ay ku soo aroortay fatasabbatuu waa laba qira'a oo sabciya labadaba qur'aan nimaa loo akhriyey iska hubsada marka tasabbutkii iyo tabayunkii warka faasiqa layska hubsanayaa layna amray dee inaanu maqbuul ahaynoo layska qaadanaynin qabla tabayun inaan la yska qaadanayn qabla tasabut ayaa aayaddu ay ku tusinayso marka inaanu maqbuul ahayn baa ka imanaysa waxay kaloo ka deliishadaan aayaadka ku soo arooray yani shaahidku inuu mardi yahay fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i markaa shaahidku waa inuu yahay mardi marka waa inuu cadli yahay oo mardi yahay marka riwaayadina waa in loo shariyaa waa inuu cadli yahay waa in loo shariyaa marka faasiqa riwaayadiisii la aqbali maayo sidaan shahaadadiisaba loo aqbalayn baa riwaayadiisana loo aqbalay mubtadicadii ka waran mubtadicadii waxaa ku sugan nooc fisqiyaa ku jira oo yani waxyaalo bidco ah ayay tadayun u samaynayaan waxna awilanayaan oo ay u qabaan iyagu markaa waxaan diin ahaan fisqi iyo xumaanna umay badrheedhin ruwaaddana waa dhacdaa ruwaad lagu ganay bidcooyin bacdi ka midoo bidcadu aynay sugnayn waa jirta laakiin bacdi bidcadu sugantaa jira oo nin markaa khaarijii inuu soo wariyo xadiis ama irjaa ku sugan yaho murji'ah iyo waxyaalo la mida haddaad eegtana ruwaadda saxiixaynka wax ku soo wariyey waxaad arkaysaa bacdi ka mida ah in lagu ganayo ashyaa bidca alxaafid ibnu xajar muqadimada fatxulbaariga oo hadiyusaariga laha mujalladka ka horeeya yacnii qayb baab buu u dhigayaa baab buu u guntayaa inuu kaga hadlo eh, ruwaadda yacni markaa la tacniyey oo wax laga sheegay oo ama siqanimadooda iyo xifdigooda wax laga sheegay ama bidco lagu ganay inuu ka jawaabo oo masaladaa niqaasho ayaan u guntay mid mid baanu uga hadlayaa ruwaaddaas waa ruwaaddii bukhaari saxiixiisa wax ugu wariyey qaar uu yidhaahdo yani bidcadani ma sugna qaar uu yidhaahdo daaci kuma ahayn bidcada qaar uu yidhahdo waa ka toobad keeneen qaar uu yidhaahdo yani tadciifka culammada qaarkood ay daciifiyeen waxaa muqaabil u ah inay qaarkood tawsiiqiyeen oo inuu siqo yahaa muctamad ah qaaruu yidhaahdo bukhaari kuma ixtijaajin oo ma xujaysan ninkan dacfi waa ku yaro jiraa oo usuusha wax uguma warine axaadiis yaroo kooban buu isagoo maqruunan bikayrihi ah uu u wariyey oo wax kale u kabaayo yani uu saasoo kale ugu wariyey qaar uu yidhaahdo bukhaari intiqaabuu ku sameeyo axaadiistiisuu kala xusha oo axaadiista yani markaa leh dariiqyo kale oo quweynaya oo cid kale ku waafaqday ayuu ka qaatay axaadiista aan cid kale ku raacinna waa ka tegey oo intiqaabuu axaadiistiisa ku sameeyey jawaabo badan oo kala duwan buu kaga jawaabayaa ciddii u baahani mawdiceeda ay raajici doontaa ku noqon doontaa marka mubtadicada wax ma laga warin karaa ama raawigii mubtadica ahaa xadiis ma laga qaadan karaa culamada qaar waxay ku xidhayaan bisharti waa inaanu daaciye bidcadiisa ku ahayn bidcadiisa laakiin hadduu daaci ku yahay waxba lagama warin karay yidhahdeen waayo waxaa dhici karta maadaama uu bidcadiisii daaci ku yahay in markaa riwaayadiisii ay taasiirisaa suuragal ah oo yani nowcan ma ashyaada qaarkood yani uu sheego si uu markaa bidcadiisii ugu xoojiyo culamada qaarkood xataa daacigii waa aqbaleen hadday baabku riwaayo tahay waxaa ka mida ruwaaddaas cimraan ibnu xiطaan baa ka mid a cimraan ibnu xiطaan ninka la yidhaahdaa waxau ahaa nin khaariji ah waa ninkii ammaanay ninkii cali bnu abi aalib dilay cali bnu abi aalib waxaa dilay cabduraxmaan ibnu muljam muljamna siday culammadu tilmaameen waa bifatxi ljiim laa bikasriha wuxuu ku sugan yahay jiimka in la kor dhigo oo muljam la yidhaahdo calaa wasni mufcal laakiin calaa wasni lfaacil aanu ahayno muljim aanu ahayn marka ninkaasu ammaanay yaa darbatan min taqiyin ma araada biha ila liyabluga min dilcarshi ridwaana inii la adkuruhu yowma faaxsibuhu awfa albariyati cinda allahi miizaana daaci baanu ku ahaa madhab lkhawaarij waxaanu aad u ammaanay oo ma jeertay ninkii caliyu bn abi aalib dilay oo uu leeyahay ruux taqiya gacantii bay ka dhacday dilkaasi ilaahay dartii baan uga jeedo ikhlaas bay ka ahay inuu rabbi raalli ahaanshe kaga helo keliya baa muraadkiisu ahaa yacni waan xusayaa oo waa sheegayaa ninkaas waxaanan u malaynayaa xagga miisaanka xisaabta miisaanka xasanaadka inuu waxa weeye ilaahay agtiisa miisaan weyn inuu ku leeyihi oo xasanaadkiisu ay miisaan badan yihiin saasaan u malaynaya bukhaari saxiixiisa laba xadiis buu ugu wariyey ninkaas bidcadiina daaci buu ku yahay waxay culammada qaarkood yidhahdeen wuxuu ahaa ra'su lqacadiya qacadiyadu waa maxay waa qolo khawaarij ahoo qucuud baa loo nisbeeyey iyagu ma baxaan laakiin dadkay ku boorriyaan in la baxo oo khuruujkii la sameeyo mase baxaan iyagu waa fadhi kudirir miya ya qacadiya la yidhahdaa ra'su lqacadiyay u ahaa marka yuzayinuuna annaasa lilkhuruuj walaa yakhrujuun dadka waa u qurxiyaan in la baxo waa booriyaan laakiin iyagu ma baxaan noocaasuu ahaa bay yidhahdeen weligii ma bixin waa se ammaani jiray oo waa boorin jiray saasuu ahaa bukhaari saxiixiisa laba xadiis buu ku wariyey xafid ibnu xajar jawaabuhu kaga jawaabayo waxaa ka mida ah inuu yidhahdo waxa la yidhaha wuu ka toobad keeno labada xadiis laftoodana towbaddu ma sugna waa siiqatu tamriid buu ku sheegay siiqatu tamriid ayuu ku sheegay yani ma jasmin wuxuu kaloo yidhi labada xadiisba maqruunan bikayrihi buu soo wariyey oo miduu isaga xujaystay maaha almuhim culamada qaarkood waxay yidhaahdaan mubtadica waxaa loo shartinayaa laba shardi waa inuu yahay mid waxa weeye yani run lagu yaqaano oo saadiqa waa inuu yahay marka raawigaa saadiqa laba shartaa loo shartinaya waa inaanu bidcadii daaci ku ahayn labada shardi ka koowaad waa kaas shardiga labaadna sidqigu marka hore dee raawigaa marka horeba caam ahaan loogu shardiyaa wax isagaa u gaara maa shardiga koowaad waa inaanu daaci ku ahayn bidcada shardiga labaad waa in aynay ku saabsanayn riwaayada uu soo warinayaa wax bidcadiisii taageeraya ee haddii lays yidhahdo bidcadiisii buy taageerayaan waxaasi dee waxay madinno u noqon kartaa oo tuhma ka iman kartaa waar waa mubtadic marka bidcadii daaci kahoo bidcadiisii doonayo inuu xoojiyo culamada qaarkood qaydkaasay dhigeen bacdu ahlicilmina waxay yidhahaan farqi ma kale lahaa inuu daaci yahay inaanu ahayn ee waxaa la eegayaa uun marka isagaa mid lagu kalsoon yahay inuu yahay taasaa markaa la eegaya maatay culamada qaarkood yidhahdeen lanaa sidquh wa calayhi bidcatu si abaan ibnu taklib ba uu ka odhanaayo xaafidudahabi uu ka cabira annagana runtiisaa noo sugnaatay isagana bidcadiisa ayaa dhibaysaa oo dumadiisa saaran marka waxaa kala duwan baabu riwaaya iyo baabu diraaya hadda dadka qaarkood waxaa laga yaabaa marka isagaa masaladii ruwaadda ku saabsanaa inay u deliishadaan yani cilmiga in laga qaato iyo tafsiirka nusuusta la fasiraayo aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga iyo culumta u adeegaysaba in laga qaato ruux markaa mubtadica yacni sidaas ayaa laga yaabaa inay u deliishadaan laakiin waxa kala duwan baaburiwaayo iyo baabudiraaya kala duwan axaadiista la soo warinayey waa wixii la maqlay baa la soo warinayey waxaana jiray ruwaad yani mubtadic ah laakiin wax beena aan lagu tuhmaysanayn oo sidii ay u maqleen xadiiska u warinaayo waxna aan ka beddelin ayaa jiray marka ka noocaasoo kale ah si xadiiskii nebiga loo ilaaliyo axaadiistiina waagaa hore lama dawinin oo lama qorin si aan waxba uga lumin ayaa la yidhi marka waxa weeye waa la aqbalayaa riwaayadooda ay soo wariyeen laakiin tafsiiru nusuus qaadashada laga qaadanaya waa ka duwan tahay waa baabu diraaya tafsiiru nusuuska waxaa laga yaabaa inuu markaysaga u fasiro si waxa weeye markaa bidcadiisii waafaqays ama uu ka taxriifiyo ka bedelo si ayna bidcadiisii uga hor iman oo masale markay noqoto tafsiirkii waxaa soo gelaya nooc ta'awulah wuxuu awilanayaa sida uu isagu qabaa inaana ka hor imanayn naska marka waa inuu caddeeyaa markaa saasayna uga hor imanayn oo xadiidkani diidi maayo ama aayaddani diidi mayso waxaayo waxa macnaha ay sheegaysaa waxaayo waxaasay ku saabsan tahay sidaa ha u fahmin dee tafsiirkii waxaa soo gelaya ra'yi nooc ra'yiyaa soo gelaya tafsiirka waa taleha tafsiirun bira'yi tafsiirun biriwaaya marka maadaamay sidaas tahay yani bidacii waxay keensanayaan nooc taxriifa ayay keensanayaan waana sida waxa weeye in badan dhacday oo yani nusuuso badan loo taxriifiyey oo ruuxa markaysagaa bidcadu ku sugan tahay laba dariiquu mid isticmaalaa waa labada dariiqaba dee waxaa lagu sheegay yani aayaddii suuratu nisa ya waa ley iyo icraab fain talwa aw tucridu faina allaha kana bima tacmaluuna khabiira yani leyi iyo icraad labada mid wey leyigu waa maxay waa leexin waa taxriif macnihii baa la weecinaya si kale loo weecinaya ta kalena waa maxay waa icraad waa in laga jeesto marka waxa bidcadiisa ka hor imanaya ama waa inuu leexiyo macnaheeda qalloociyo oo awilo oo yidhaahdo macnahan loogama jeeda saa iyo saasaa looga jeeda ama waa inuu markaa yani ka jeesto yani marka aanu sooba qaadanba waatay culammadu odhan jireen sida cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo wakiic ibnu jaraax ay yidhaahdeen ahlulbidac ahlusunnati yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim wa ahlulbidaci yadkuruuna maa lahum wayaktumuuna maa calayhim ahlu sunnuhu waxa xujada u ah iyo waxa xujada ku aba waa sheegaan laakiin ahlubidacu waxa xujada u abay sheegaan wayaktumuuna maa calayhim waxay qariyaan wixii xujada ku ah marka inuu ka jeestooo ka aamuso aanu soo naqlin oo aanuu xikaayoonba ya oo qariyo iyo inuu waxa weeye taxriifiyo labada mid bay uga dhaxaysaa marka baabka diraayada farqa u dhexeeya baabkii riwaayada marka loogama qiyaas qaadan karo mafsado badan baana ka iman karta marka sidaas aawoodee labada baab haddii mar ay kala duwan yihiin yani qiyaas marka laguma samayn karo cala kulli xaal sida saxiixahi waa in riwaayadiisa la aqbalaayo yani markaa weeye culamada qaarkoodna shuruuda ayay u dhigeen shuruudahana waa tilmaanay xagga shahaadada waxuu imaam ashaafici uu yidhi aqbalu shahaadaةa ahli اlahwaa ila alkhaaabiya ahlulahwaaga shahaadadoodaoo dhan waa aqbalaya hallo waxay ka markhaati furaan qolada khaaabiyada la yidhahdo waa qolo raafidada ka mid a oo iyagu shahaadatu zuurkay bannaystaan iyaga shahaadadu aqbali maayo buui beentii inay bannaysteen baana markaysagaa loo aqbali waayo iyaga khaaabiya la yidhahdaa marka waxa weeye sidaa uu yidhi shahaadaadkooda waa aqbalayaa bay culamada qaarkoodna qabaan riwaayaadkoodana marka in la aqbalaayo laakiin riwaayad iyo diraayadu saasay u kala duwantay raabican addabtu waxaa loo shardiyaa dabdi yani xafidaadu wax qaybayo xafidayo wa huwa dabdu sadrin wa dabdu kitaabin dabdigu waa laba qayboodoo waa in laabta wax lagu qaybo oo lagu xafido iyo in kitaab wax lagu xafido fa ina man laa yuxsinu dabda maa xafidahu cinda taxamuli kaan wanaajinayn dabdama kii dabdintiisa aan wanaajinayn iyo xafidaaddiisa xafidahu uu xafiday cinda taxamuli markuu xambaarayo oo qaadanayey yacni uu xafiday aan hagaajinayn liyu'addiyahu si uu u guto calaa wejhi wejigiisii ugu guto aan u hagaajinayn laa yuطma'annu ilaa riwaayatii laguma xasilaayo werintiisuu wax soo wariyey wain lam yakun faasiqan faasiq yaanu ahaanbe cala kulli xaal taasna waxa weeye dabdu sadrin iyo dabdu kitaabin labadaasaa loo qaybiyaa hadday tahay dabdu kitaabin kitaabkii waa inuu ilaaliyaa oo cid kale gacantiisa aanu gelin oo cid kale ayna ku tasarufin markuu wax warinayana waa inuu isaga ka wariyaa raga qaar oo ruwaadda ka mida oo dabdu kitaabin ictimaadi jiray markay kitaabkii iyagoo waayey ama kitaabkii ka gubtay ama kitaabkii ka maqan bay wakhtiyada qaarkood wax wariyeen markaasaa khata'oodii batay markaasaa sababtii lagu daciifiyey qaarkoodna kitaabkii aan u ilaashanayn daraaddeed oo wax kale laga dhex geliyey ayaa lagu daciifiyey waxaa la yidhahdaa nin baa markaysaga markaa kitaabkaasu ixtimaadi jiray markaasaa qolaa markaysaga waraaqa u soo tuuri jirtay oo gurigiisa ku tuuri jirtay waa iska urursan jiray markaasumay is odhan jiren waa isla xadiiskaagii waa wada werin jire ya waxaa la yidhaahdaa sababtii baa lagu daciifiyey oo tadciifkii markaa uu ku yimi marka kitaabkii waa inuu ilaashay oo u xafidan yahay markuu wax warinayana kitaabka waa inuu wax ka wariyaa walaa yushtaradu fi raawi looma shardiyo raawiga an yakuuna dakaran inuu yahay mid lab inuu yahay looma shardiyo oo dhadiga riwaayadiisii waa la aqbalaya dhadiggu waxay soo wariyeen waa la aqbalayaa sidaas aawadeed ayaa markaa dumarkii saxaabiyaadka ahaa sida caaisha waghayruhaa yani riwaayaadkii laga soo wariyey ay saxaabada iyo culammadu dhammaan u aqbaleen walaa xuran xor inuu yahayna lama shartiyo oo addoonkii wuxuu soo wariyey isagana waa la aqbalaya wax markaa mancinaya ma jiro walaa mubsiran inuu markaa indhaqabo lama shartiyo oo kii indhaha la'aa wuxuu soo wariyey waa la aqbalaya walaa faqiihan faqiihi inuu yahayna lama shartiyo oo kii raawigii aan faqiiha ahayni wuxuu soo wariyey waa la aqbalaya bacdu ahlicilmi ayaa waxay yidhahdeen raawigaan faqiiha ahayn ee hadduu soo wariyo wax qiyaaska khilaafsan la aqbali maayo markaasaa xanafiyadu abu hurayra axaadiistuu soo wariyey bacdi ka mida oo ay u qabaan inuu qiyaaska ka hor imanaayo ayay radiyeen shuruudo kalena culammada qaarkood waa u dhigeen laakiin saxiixu waxay tahay raawigii inuu faqiih yahay lama shardiyo hadduu lafdigii wax ku warinaayo waa la aqbalaya laakiin haddaanu faqiih ahayn inuu macno wax ku wariyaa uma bannaana laakiin faqiih ba yaanu ahaane inuu lafdigii ku wariyaa xadiiska waa bannaantay waana la aqbalaya ama qiyaas wax khilaafsan soo wariyo ama cumuumaad kale wax khilaafsan soo wariyo yani waxa weeye waa maqbuul asaalatan saas yadaa wey bacdu alxanafiya waxa ay ka sheegeen abu hurayra oo ay yidhahdeen faqiih ma aha waa qowl bail ah qowl baila wey ee sida xaqee saxdii waxay tahay abu hurayra inuu faqiih ahaa wey waxaanu ka mid ahaa saxaabadii fatwada laga haye ee fatwoon jirtay buu ka mid yahy faqiih inuu yahayna saxaabadu waa u aqoonsanaayeen iyo culammadii marka waxawa selafka yani waa u qabeen tacasub baa keensaday in la yidhaahdo faqiih maaha iyo ashyaa la mida waa qowl marduud ah in laga faqiihsanaadaa waa shay aakhar oo saxaabada qaarkood inay ka fiqi badnaayeen oo ka faqiihsanaayeen oo afqaha ka ahaayeen waa shay kale laakiin in laga afqahsanaa diidi mayso inuu faqiih yahay faqiihi waa ahaa riwaayaadkiisuna waa maqbuula weeyi yani saas yada ah weeyaan ashyaadani waa waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay riwaayada iyo shahaadadu oo xorka ka xorta ah iyo ka addoonka ah dee shahaadaadkii waa ku kala duwan yihin jamaahiirta culammadu waxay qabaan shahaadatulcabdi inaan la aqbalay mubsirka iyo ka acmaha indhaala shahaadadii waa ku kala duwan yihin oo ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin shahaadatu اlacmaa la aqbali maayo bacdu ahlicilmi waxay ka reebayaan haddii acmuhu wuxuu ka markhaati kacayaa ay tahay wax la maqlaayo oo arag wax ku xidhan aynay ahayn cidda uu maqlayo hadalkoodana ay tahay ciduu garanayo oo uu aswaaddii kala soocayo oo kala saari karayo tan noocaasoo kale ah waa in la aqbalaa bay markaa yidhaahdeen bacdu shaaficiyana shardiga noocaasa markay wadato waa banneeyaan sida waxa weeye markaa muqnin muxtaajkuba yani markaa uu sharaxa ku qoraayo marka waxa weye calaa kulli xaal riwaayadii looma shardiyo shuruudda caynkaas a looma shardiyo afartaa shardi ee lasoo sheegay ayaa loo shardiyaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta